qaala annaadimu raximah allahu tacaala alxamdu lilaahi laa abqi bihi badala xamdan yuballiqu min ridwaanihi lamala huma asalaatu calaa khayri alwaraa wacalaa saadatina aalihi wasaxbihi alfudalaa acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaan alrajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wzidna cilma wtuqan ya kariimu ya latiif allahuma sali wslim wbaarik wancim cla sayidina wxabiibina wqurati acyunina muxamadi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin wbacdu qaala naadimu raximah llahu tacaala بفعل بفعللان فعل ذو التجريد أو فعلا يأتي وما كسور عين أو على فعلا فالضم ميم فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا الرهان فيه من احسم مع وغير تواحير تنعم بئيس تيئس توله يبيس وهلا وأفرد الكسر فيما من وريث وولي وارم وريعت ومقتمع وفيق تحلا iqtamac wariya lmukhxwiha waadim kasran licayni mudaaricin yadii facala baabu amniyat lficli haadaa kani baabu amniyat lficli ficilka dhismihiisi baabkii ku yimaado wey ficilkii almujaradi la dhartiray iyo wa tasaariifihii godgodoonkiisa yani maadinimadiisa markii laga kahayo mudaaric laga dhigayo oo kale alficlu lmujarad awalan ficil mujarada waxaa la yidhaahdaa waa ficilka ka kooban can xuruufihi al asliya xuruuftiisii asalka ahayd keliya ficilka mujaradkaana laa yasiidu can arbacin walaa yanqusu can alaa ficilka mujaradkaahi afarna kama bato afar xaraf inuu yahay saddexna kama hoos maro yacni intaa inta u dhaxaysa ayaa ficilka mujaradka loo yaqaana uu yahay marka sideedaba ficil hadii la yidhaahday mar waa hulaahi waa saddex leh mar waa rubaaci oo waa afar leh mar waa khumaasi oo waa shan leh marna waa sudaasi oo waa lix leh afartaas ayuu ficilku u qaybsamaa ficil saddex xaraf ka kooban ficil afar xaraf ka kooban ficil ka kooban shan xaraf iyo ficil ka kooban lix xaraf waaya ficilka marka saddexda xaraf ka kooban markasta asagu waa mujarad yacni xuruuftaa saddexdaa xaraf ka kooban yaha markasta waa asal ficilka afarta xaraf koobanna marna wuxuu noqdaa mujarad marna wuxuu noqdaa masiid oo xuruuf baa ku jidha markaas waa ku dhacay soomaa aashaa waaya ama ficilka khumaasigayo shanlaha la yidhaahdo ama ficilka sudaasigayo lixda xaraf kooban markasta ayagu waa masiid markasta waxbaa zaa'id ku ah marba haddaa arta ficil shan xaraf ah waa inaad iska fahamtaa xuruuf zaa'ida ayaa ku jidha maxaa la mid ah ficilkii lixda xaraf koobnaa amaa haddaa aragto ficil saddex xaraf kooban asal wey saddexdooda waa saddex asalah hadduu afar ka kooban yahayna asalna wuu noqdaa haye masiidna wuu noqdaa warkabaa ku dhacay soomaa haddaba warka ficilka mujaradkaahi oo aan idhaahnay saddex xaraf baa ugu yar afarna way ugu badan tahay labaa loo qaybinayaa mujarad rubaaci mid afar xaraf ka kooban afartiisa xarafuu ka kooban yahayna ay asal wada yihiin kow soomaan kaa shiikhu raximah llahu tacaala gadaal buu geeyey halkaasna loogu tegi doonaa qaybta labaad waa ficilka ka kooban saddexda xaraf saddexdaas xarafna ay yihiin casal ficilkii saddexda xaraf ka koobnaa yaah ama waa facala ama waa facila ama waa facula weeyaan su'aal baa la isweydiiyey marka ficilka saddexlaha ah oo miisaankiisu facala ama facila ama faculo yahay awalan horta maxaa xarakada facala iyo facila iyo facula loo saaraya waay baa fa'da u kordhigtay kow soo waay baa caynka u badbedelaysaa waay baa ma garanaysaa xarafka ugu dambeeyana loo kordhigayo facila iyo facala iyo facula soomaa awalan waxaan dhahayaa horta facila iyo facala iyo ficula meesha ka timaadaa waxay tahay facila fada xarakada saaran in la xarakeeyo fada waxaa sababtu waxay tahay lama reebi karo haddii ficilkii facala fada reebno bal fada reeba maxaa ku khasban tahay faa reebanoo bilow ma ku dhawaaqirtaa marka maxaa ku khasbanaanaysaa inaa hamsahee la timaadid haddaa hamse keentana ficilka mujarad miyaa xaraf dheeraadaa yimaaday xagga marka maxaa lagu khasbanaada horta inaan la reebinahee la xarakeeyo oo la kordhigo taas waa taas waaya maxaa kordhiga u doorata in la xarakeeyo oo aan la reebin baa soo baxday saasoo maaha maxaa yeelay haddii ficilkii faada ka bilaabanaya la reebo macnaheedu waxa weeye lazimahee xamzatulwasli xamsulwasl baa waajiba haddii xamsul la keenana hee kharaja can tajriid tajriidnimadii wuu ka baxay xagee buu aada masiid xarafka kusoo kordhida meeshii waaya in la kordhiga xagaa keenta waxay yidhahdeen qaacido sarfiha waxay dhahaysaa alficlu lmaadi maftuuxun waluhu ama alficlu lmaadi daa'iman waluhu maftuux ficilka maadigaah awalkiisu mar kasta wuu kordhigan yahay waa qaacida sarfiya halkaa marka maxaan hoosta ka xariiqnay ficilka mudaarica ficilka maadiga ahi hee hee in maftuuxa uu yahay ay daliilya cadayn haystay qaacido dul saaran soo maa aakhirkana maxaa u kordhigteen waxaa lena aakhirku shaqo sarfiba maaha waa shaqo hee shaqo naxwo wey sida kelmadda gadaasheeda waxa ka dhacaya isbedelaha godaal iyo kordhig iyo hoosig iyo howlahaas waa hee waa camal naxwe camal sarfi hee ma aha camal sarfi warkaa waa ku dhacay soomaa walida qaacidai naxwada maxay ahayd alficlu lmaadi maftuuxu laakhiri abadan saasoo maahayn halkaas ayana laga keenaa kordhigeedaba meesha dhexaa noo hadhay meesha dhexe afar midkood qaadan kartaa in la godo ama la kor dhigo ama la hoos dhigo ama ku dar ama la reebo in la reeba aan ku bilaabaynaa in ficilka maadigaayo xarafiisa dhexe la reebaahay suuragal ma aha sababtu maxayt yaa sababtu waxa weeye firaaran min iltiqaa'i saakinayn lama reeban baasgelays hadda jeelaysaa jeelalamka reeb jelsa soo maah jelsa markii lagu raaciyo taaul mutaxarika la raaciyo ta xarakaysan ta xarakaysan raaci sida caadiga jelas marka kordhignay jeelas siinkaa la reebi lahaa soo maa ok marka markii haddii siinkii la reebo awalka horna xarafka dhexe kuusii reebnaa ma aqrin karaysaa yah war ma aqrin kartaa maya lama akhrin karo marka maxaa lagu khasban yahay xarafka dhexe in la kordhigo in la kordhigo maxaa markaa kusoo haray xarafka dhexe in la xarakeeyaa soo hartay xarakadii marka maxay noqonaysaa in la kordhigo la dhaho facala ama la hoos dhigoo la yidhaahdo faacila ama lagodoo la yidhaahdo faacula rabaa ku dhacay soomaa halkan marka waxaan ku xallinay ficilka hulaatsigaahi miisaanadiisu siday ku yimaadeen facala ama facila ama facula warkaan waa ku dhacay soomaa waaya saas markay tahay luuqadda carabiga miisaankeedu haddaa maqashid magaranaysa almiisaan asarfi ama sarfiga miisaan leh macnaheedu waxaa weeye muqaabalat اlusuul bixuruufi اlfaa'i wاlcayni wاllaam ficilkan katabaa soo qaadata kataba ficilka ah inaad ku cabirtid usuul ay nimanka suraaftaha ay dhigteen oo ah fa iyo cayn iyo laam fa'daas iyo caynta iyo laamka fa'da iyo laamta waa la garana xarakadooda xarafka dhexe xarakadiisa hadba ficilka aad miisaanka saaraysa buu qaadanaya xagga kataba miisaan saar baa dhowdid kacda fa baa ku beegaysaa tacdana cayn baa ku beegaysaa bacdana laam kataba waa facala haddii lagu dhaho xaafida miisaan saar maxaa dhahaysaa xaafida waa faacila soo ma jeedid waxaa la wiiday shaaru miisaan saar maxaa dhahaysaa waa faacula marka miisaan saar haddaad maqashid waa in ficilkan lala mid dhigo fa iyo cayn iyo laam lala mid dhigo weeyaan waaya intaa haddaa garanay shiikhu raximah llahu tacaala wuxuu yidhi bal u fiirso bfaclala alficlu du tajriidi aw facula yaأtii wamaksuura caynin aw calaa facla alficlu baa ka bilaabaysaa micnaha alficlu weligaa kitaabkani waa laysaba maranayaa micnihiisa marka qalinka qaado number one number two ku qoro siay isugu xigaan erayadu alficlu ficilkii ficilkaasoo du tajriidi dhartiridda u saaxiibka ahi ya'tii waa yimaadaa bifaclala calaa wasni faclala xaal uu yahay aw facula aw calaa wasni facula xaal uu yahay wa maksuura caynin cayntiisu miday hoos dhigan tahay xaal uu yahay aw calaa facala aw calaa wasni facala xaal uu yahay marka waa ku dhacay soomaa alficlu ficil ficilkaasoo du tajriidi dhartiridda u saaxiibka waa tilmaan ficilka labaa masiid iyo mujarad buu ahaa keeba hadda doortay kii mujaradka ahaa oo wax xaruufoo dheeraada aysan ku jirin ya'tii waa yimaadaa bifacalaala biwasni faclala xaalu ku sugan yahay yacni miisaanka faclala a la yidhaahda isagoo wata ayuu yimaadaa kow soo maa aw facula aw wasni facula ama miisaankii facula isagoo wata xaal uu yahay ayuu yimaadaa wa maksuura caynin cayntiisu miday hoos dhigan tahayna xaal uu yahay buu yimaadaa aw calaa facala aw calaa wasni facalana xaal uu yahay buu yimaadaa warkaamaa ku dhacay marka ficilka mujaradka intee miisaan buu leeyahay buu ku yidhi ya wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay afar faclala facula maksuura alcayn caynta maan soo sheegin hadda miisaanka markii la saarayo faacala sooma ahayn xarafka dhexe cayn la yidhaahdaa xarafka kood waxa la dhahaa faau xarafka dhexe waxaa la yidhahdaa caynu xarafka ku dambeeya maxaa loo yaqaanaa laamu warka waa ku dhacay sooma marka wuxuu maksuura alcayn mid cayntiisa hoos dhigan tahay waa hee waa faacila waa faacila kan ugu dambeeyana muxuu yahay facala marka waa saddex xabo waa saddex isleh iyo hal dheeraada maxaa isleh in la godo faacula in la kordhigo facala in la hoos dhigo facila saddexaas waa saddexii saddexlaha ulaaigii wey facalalana waa kii rubaaciga ahaa waa afarlihii warka baa ku dhacay soomaa hagaag wuxuu yidhi alficlu mujaradu ficilka dharkala min azawaa'idi xuruuf dheeraadana aan wadano ka dharla calaa darbayni labaa loo qaybiya madowga akrinayna hulaahiyu mid saddex laa rubaaciyu mid afar laa wamaa laysa hee mufaracan wamaa laysa mufaracan wixii mufarac aan ahayn wamaa laysa mufaracan bibinaa'ihi wamaa laysa mufaracanna wixii aan mufarac ahayn oo aan farac ka ahaynna bibinaa'ihi in lagu dhisay lilmafcuuli aw ilmri lihulaahiyi minhu bay ka wamaa shayga laysa aan noqon mufaracan mufarac aan noqon yani mid farac ah aan noqon see buu farac ku noqonayaa bibinaa'ihi in loo dhisay lilmafcuuli yani mabni lilmajhuul in laga dhigay aw ilamri hulaahiyi ama amarkii awil mri ama amar inuu noqdo inuu farac ku yahay yani ficilkiibuu ku leeyahay mabnilmajhuulka ka taba oo kale hadii laga dhigo mabnilmajhuul laga dhigo oo kutiba la yidhaahdo ma waxaa la dhahayaa miisaan soo kordhayo ficila la yidhahdo miyaa la dhahayaa waa maya waxaan leenahay waa farac oo asalku waxa weeye hee kataba katabana miisaan saara facala wey marka wuxuu leeya wixii faracaan ahayn oo see uu farac ku noqonaya ama in mabnilmajhuul laga dhigo ama amar laga dhigo oo uktu haddii la dhahaya uktu miisaan saara ufcul ma jirto kataba wey miisaankeeda warabaa dhahaysaa minhu eh, min almujaradin xaalu ka mid yahay alaaatu amniyatin weeye wixii saddexla ah oo aan ahayn <coughs> oo mamnigii mujaradkii ka mid ah waa saddex midkood facala bifatxi lwali xarafka hore la kordhigaya wathaani midlu daraba iyo dahaba oo kale wa facila oo bikasriisheeg eh, bifatxi lwali xarafka hore la kordhigayo walkasri thaani kan labaadna la hoos dhigayo naxwa caalima ya wasalima wafacula yaho bifatxil awola xarfaka waa la kordhigayo wadami aani kan labaadna la godayo naxwu darufa iyo hee sharufa oo kale walirubaaciyi misnigii rubaaci ahaana minhu min almujaridi xaaluu ka mid yahay wasnun waaxidun buu leey hal miisaan buu leeya waa faclala oo bifatxi lwali wathaali xarafka koobaad iyo xarafka saddexaad hee la kordhigayo weeye la kordhigayo oo kanna sidii ulaaigo kala amar siinaysaayo waxaa dhahaysaa awalan faclala fada waxaa loo kordhiga waa iska fahmaynaa yacnii hamse in la keena ayaa hee la diidaya soo lama socotid hamse in la keeno ayaa la diidayaa weeyaan waaya xarafka ugu dambeeyo lada ugu dambaysana maxaa loo kordhigay dee shaqo hee shaqo sharfa ma aha waa shaqo naxwe waaya maxaa noo soo labada xaraf oo dhexe waaybaa xarafkii labaad u reebtayoo kii saddexaad uu reebi weydey ayadana ciladii aan soo sheegana haysto iyo tiqaawsaakinayn baa imaanaya haddaa faclala faaca intaa dhahanlaamka horeeya reebno faclala soomaa facal haddaan dhahno facalla haddaan dhahno laamtii saddexaad markii ma garanaysaa taa oo mutaxarika lagu soo dhejiyo way soo reemayaan marka laba laamo reeman baa meesha imaanaya suuragalna ma aha markaas weeyaan waaya intaa markuu kuu sheegay bifatxi lawali wnaxwi daxaraja wasabraja oo kale mhm. waaya ayuu wuxuu bilaabayaa shiikhu inuu sii galo haddaba facala markii mudaaric laga dhigayo see loo dhigayaa tan naga xira maasha xira facala facila markii mudaaric laga dhigayo see loo akhrinayaa facula markii mudaaric laga dhigayo sidee la dhahayaa warkaba ku dhacay soomaahan faculu kuu bilaaba maxaa yeelay facala iyo facila iyo facula si u kala yaryihiin buu kugu bilaabayaa facula ugu yar kadibna wuxuu kugu xijinayaa facila kadibna wuxuu dib dhiganayaa facala maxaa yeele facala hawsheedu ma yara way xaalado badan tahay bal fiiri gabayga wuxuu yidhi fadama min faculalzam fi lmudaarici waftax mawdica alkasri wuxuu yidhi ilzam joogtee maxaasa ka bilaabaysaa ilzam joogtee addamma damma u joogtee fil mudaarici damma u joogtee mudaaricaasoo min facala min wasni facala ka imaanayay waa ku dhacay soomaa ilzam u joogtee addama godaal u joogtee yacni god filmudaarici xaggaa waxaa soo gashan kartaa fii cayni lmudaaricina waa dhigi kartaa mudaarica cayntiisa god mudaarice mudaaricii min facula min wasni facula ka imaanaya soo ururiya warku muxuu yahay macnuhu ficilkii maadigiisu facula ahaa markaa mudaaric ka dhigayso cayntiisa waa inaad godaa waa inaad hee godaa buu ku yidhaahday warkaa waa ku dhacay soomaa waay oo maxaa dhahaysaa shaaruufa soo facula maa aye shaaruufa aye yaash ruufu soma maqlis yaash ruufu miisaan saar yashrufu yaaf cuulu sharufa cayntii meeda sooracda maaha yashrufu radii waa godaysaa ficilka mudaaraca waxa uu keensanayo yada da ku darsan racdu weli waa caynteedii waa inaasaa u fahamtaa yaa weli waa cayntii waaya waaya wuxuu ku yidhi shiikhu raximah allahu tacaala ficilkii facula ahaa marka allaale markii aa rabta inaad mudaaric ka dhigto yafculu baa ku keenaysaa saa markay tahayna waa kan ugu wanaagsan oo ugu fudud wixii facula ah yafculu ku keen wax shaada oo uu leeyahayna male ficil facule ahaa oo miisaankii wadadii yafculu ka leexday lama hayo kulli laynkaasay wada koreen warkaabaa ku dhacay soomaa waaya oo waxaa dhahaysaa sharufa yashrufu xagaag dhowr tusaalayaal baan soo qaadanayna qaacidooyin wata aala soo maaha aala wuu dheeraaday amarkii aala amr oo kale aala waxaan leenahaa aala bal mudaaric ka dhig soo soomaan aala yatuulu maxay tahay waxaad leedahay horta aala asalkeedu waxaa weeye yaa asalkeedu waxa weye taawula daala asalkeedu muxuu yahay ta wu warqadday ku qorantaa taawula tawula warka wayla socto soomaan saa markay tawula ahay miisaanka saar marka tawula calaa wasni fa dadkii la wadmay baasha tawula calaa wasni faacula soomaan annaga marka akhrinlaysa tawula baan dhahnaa maxaan ahaa sida caadiga daala okay daala see ku timi dawla waa garna asalka inuu yahay waxaa la qaacidaa jirta oo qaacidadu maxay tahay idaa taxaraka hadduu xarakaysmo xarfu cilatin xarfu cila hadduu xarakaysmo wow xarakaysnaa xarakadu doona ha wato wuu xarakaysan yahay laakiinse o oo wanfataxa uu kordhi qaato maa qabla xarafka xanuunsan xarafka ka horeeya ee waa laba shardi xarafkii xanuunsan xara ku wataa waxa ka horeeyana wuu kordhigan yahay soo maaha qulibat alcillatu alifan ciladaas xarafka xanuunsan waxaa loo bedelayaa alif baa loo bedelayaa haye dawula wowda way godan tahay xarafka ka horeeyana wuu kordhigan yahay sidaa daraaddeed haye wowda alif u bedel marka haddii la dhaho miisaan saar maxaa dhahaysaa mafaala daala miisaanka waxaa weeye facula asalkii baa miisaamaysaa waa facula waa inaad tidhaahdaa dadku waa inay ku weydiiyaan markaa oo shiikhu daala iyo facula isma walehe markaasaa maxaa dhahaysaa asalkeedaa wuxuu ahaa dawla oo qaacide baa sarfaagaa soo rogtayoo idaa taxaraka xarfu cilla wanfataxa maca qoblamada qoriibat cilatu mas'ala daala noqotay warkaa ma ku dhacay kadib daala markay ahayd mudaariceedu waa yauulu soomaan yauulu mudaarica ahaa soo yafculu lagama rabo bal yafculu saar yauulu yafculu ugu dhawaaq yafculu haye yawulu asalkanaasuu ahaa dawula yawulu buu ahaa warkaa ku dhac soomaan haye yawuluna see yauulu looga dhiga waatan ayaduna waxaan leenahay markii horena yauulu wowgii waa xarakaysan yahan soomaahan xarafka horeeyo daadka oo caafimaadka qabana waa hee reeban yahay qaacidaa timaado maxay taha qaacidadu waa tan idaa taxaraka hadduu xarakaysmo xarfu cilatin xaraf cilaabaa xarakaysmay xarakasoo mataqaani wowgiisu ma xarakaysna wa bijaanibihi waxaana ku dhegan saakinun saxiix xaraf caafimaad qabo reeban markaa ma ku dhacay markay ciladaasoo kale timaado maxaa la samaynaya nuqilat xarakatu lcilla xarakadii eh, ereyga xanuunsan dul saarnayd waa soo xambaaranaysaa xaggee keenaysaa ila saakin saxiix tii caafimaad qaba waa siinaysaa wuusuma godna godaala ka soo qaad yaa siinaysaa yaa siinaysaa da'dii baad siinaysaa ayib markaad da'da siiso maxaa soo baxay marka fa saarad hee yatuulu marka hadii ladho yatuulu miisaan saar maxaa dhahaysaa yafculu oo asalkeeda ah wuxuu ah baa dhahaysaa hee yatuulu xagga marka waxaan u daala oo facula ah yatuulu oo yatuulu noqotay in laga soo saaray tusaale labaad mudaarac kadhig yalubbu soo maa yaalub labba asalkeedi muxuu ahaa facula korhaye bacda furfur labuba calaa wasni facula soo maa ayib hadda bacda xarakadeeda labada ba labadaba way xarakaysanyihin soomaahan waxaana mid inaad furan waxaan leenahay qaacido sarfiga ah waxay leedahay laba xaraf oo xarakaysan oo ismada yimaadaan xudifat xarakatu lwali bacda kooda xarakadaa laga tuurayaa xudifat hee xarakatul awal ka tuur haye maxaan soo haray lab hasku dhufan lab maxaa ku soo hara marka laba xaraf oo isku mid ah oo midna xarakaysan yahay midna reeban yahay soomaan ayib qaacidaa soo booday marka kulligood warqada idinku qori warqada soo qaata subax dambe warqadyaa naga soo tegin maxaa ma qori karno ma yeedhin karno miyaysan ahayn ida ijtamaca xarfaani mutahe ida ijtamaca xarfaani maxaa ku xigay mutajanisaani laba xarafoo isku mida markay isku yimaadaan o bacda faa'il kelima faailkelima maxay ahayd xarafka koowaad gadaashiisa markay isugu yimaadaan laba xarafoo isku mida ah. haye udqima waa lagu dhufanayaa axaduhumaa midkood bilaakhira kanaa lagu dhufanayaa bishardi laakiinse sukuuni lwal kan koowaad waa inuu reeban yahay wa taxaruki aani kan labaadna waa inuu xarakaysan yahay hadda laba bada hore way reeban tahay bada labaadna way way xarakaysantaha soomaan isku dhufo marka laba miisaan saar laba calaa wasni facula lanna <laughs> aslahaa muxuu ahaa labuba markaa ma ku dhacay yalubbu miisaan saar hadda yalubbu yafculu ka dhig haye soo uma dhawaaqaysid saasoo kale ugu dhawaaqa yalubbu yalbu bu soomaan yalbubu <laughs> yalbubu waxaan leenahay nuqilat marka hore waa tuurina bacda sooma xarakadeeda hadda waa la soo rarayaa nuqilat xarakatu lwali ila saakini qabla xarakada bacda koowaad waxa soo siisaa laamka c maxaa soo baxay yaalub soomaan kadib qaacidada hadda arinanay ida ijtamaca xarfaani mutajaanisani bacda faal kalimati udqima axaduma bilaahar bisharti sukuun taxaruki aani dhakada ka qabo baasha laba xaraf hadday islahaadaan oo hadday isla socdaan faalkalimada gadaasheeda waa lasku dhuufanaya shardigu waxaa inuu reebanya ka dambana waa inuu xarakaysan yahay yalubbu calaa wasni yaf yaf culu wakaa lauma yalumu soomaahan lauma calaa wasni facula haye yalumu calaa wasni yafculu waaye xaggaa marka waxaan ku dhaafaynaa ficilkii facula ku yimaada in mudaariciisu uu noqonayo yafculu wax shaada oo ka baxayna haba yaraatehee aysan jirin qaala naadim raximah llah waftax mawdica alkasri fi lmabniyi min facila alilzam hortaan kusoo celinaa ilzam waruu joogtee adamo godaal u joogtay fii cayni mudaarici cayntiisi mudaaricii min wasni facula ka imaanayey warkaabaa ku dhacay soomaa waftax kordhig facala buu bilaabayaa wuxuu bilaabay facila waftax kordhig mawdica alkasri booskii hoosdhiga filmabniyi filmudaarici soo gasho mudaaricii almabniyi laga dhisayey min facila min wasni facila laga dhisayey wuxuu ku yidhi mudaaricii miisaankii maadigii miisaankiisu facila ahaa markaa mudaaric ka dhigaysid meeshii cida ahayd hee ca ka dhig marka facila mudaaric ka dhig yafcalu calima yaclamu shariba yashrabu fahima yafhamu xafida yaxfadu soma jeedid ficilkii ficilo ahaa oo xarafkiisa dhexe uu hoos dhignaa markii mudaaraca ka dhigaysid beeshii hoosdhiga ahayd ee kordhig halkaa saa yahay waxaan leenahay ficilkaas ficilo ahaa oo yafcalu laga dhigayo way la socotaan yaa wuxuu yeeshay xuruufka fallaagoobay xuruufka ka fallaagowday fallaaguu yeesha oo fallaagadiisu maxay tahay lix iyo labaatan ficil ayaa ka baxay baabkan baabkee baabka ah wixii ficila ku yimaada in yafcalu laga dhigo yaa ka fallaagobo ka dhex baxay lixiyo labaatan ficil ayaa ayagoo facila mudaaracoodu ahaa baahee yafcalu in lagu keeno diiday warkaa waa ku dhacay soomaa lixiyo labaatankiibuu shiiku kuu kala qaybinaya waaya waxaa loo kala qaybinayaa eeg ficilku hadduu qaacidadii loogu talagala haysana qiyaas baa la qiyaas hadduu qaacidadii loogu talagalay uusan haysana maxaa la dhahaa shaad macnaha shaad marka ma ahan waa shay hee laxni ma aha macnaheedu ficilkani eeg facula soomaanan soo sheegin facula mudaaricd maxaa weeye yaf culu soomaan miyaa sheeshayna wax ka fallaagooyo waa maya kan laakiinse ficila yafcalu ah waxaa jirta xuruuf ficilo labaatan iyo lix xaba ah oo dhinac ka maray miisaankaa la saaray miisaanka marka wixii dhinac ka mara waxaa la dhahaa shaad wixii aan dhinac ka marinay yafcalu ku yimaadaan maxaa loo yaqaanaa qiyaas labada erayba waa eray bixinno ay keensadeen nimanka sarfaha ah waaya oo shaad marka maxay ka wadaan shaad waxay ka wadaan ha u qaadeen waa laxni maxaan u qaadanaynaa marka macnuhu waxaa weeye qaanuunkii eeg ficilkan yafcilu ee yafcalu ku yimaaday yah alcarabu takallamat bihi horta carabta horta waa ku dhawaaqda saas ugu dhawaaqda ficila ayadoo abaysan ah yafcalu ku keenin oo saas ku hadashaaba hadda fiir qur-aanka ayaxsibu qur-aankan qiraa'aad buu leeyahay soomaan ayax wayn likulli humasatin lumasa ayah alladii jamaca maalan yaxsabu soomaan qiraa'ad kale maxay jidhaa dhahaysa yah yaxsibu marka yaxsibu ma dhihi karno waa shaad ma dhihi karno yani waa laxni ismaandahaynaa waa shaad shaad marka maxaa laga wadaa alcarabu takallamat bi carabta horta waa ku dhawaaqda saasay ku tiri waaya walaakin takalamat calaa hayri qaanuuniha fi takalum laakiinse markay yaxsibu dhahayso qaanuunkii marka hore ugu talagashay oo ficilkii facila ah yafcalu in lagu keeno si ka duwan bay ugu dhawaaqda weeye marka eraygu yaxsibu in la dhaho saas wuu ku saxan yahay laakiinse qaanuunka ay dejiyeen buusan marin keliya marka sheer ha u qaadan waa laxni ee waxaa u qaadanaysaa qaacidadii aanu wadanay ayuu ka beeray keliya sa u qaado markaa waa ku dhacay soomaa waaya labaa loo qaybanayaa labaatan iyo lixdaa xabo marka labaatan iyo lixdaasa maxaa loo qaybanayaa laba qaybood qayb waxaa loo yaqaanaa shiikhu uu noo keeni doonaaye dul wajhayn dul wajhayn waa kuwa ku bilaabi doono dulwajhayn maxaa laga wadaa dulwajhayn waxaa laga wadaa ficilkani asalkiisna wuu ku imaanayaa oo ahaa yafcalu uu ku imaanayaa laakiinse waxaa ku lamaansan si kaleoo aan qiyaaskii ahayn tusaaladay xasiba suma garanaysaan xasiba ficilka la yidhaahdo miisaankiisa cadigaasaa ah. ficila yafcalu soo ma soomaahan haye xasiba yaxsabu oo ku imaanaya yaxsabu siibuu qaadanaya laakiinse maxaa u dheer si kalena wuu ku imaan karaa oo ah in la hoos dhigo maxaa dhahaysaa yaax siibo marka waxaan leenahay ficil kasta oo sidiisa qiyaaskiina ku yimaada mid kalena ku dabalamaaniya waxaa loo yaqaanaa dulwajhayn maxaa loo yaqaanaa dulwajhayn laba wejiile yacni laba weji buu leeyahay weji qiyaaskii ah iyo mid aan qiyaaskii ahayn ahee qiyaaskii hareer marsan kuwiibuu kuu bilaabayaa sheikhu raximah tacaala marka dulwajhaynku soo maana soo sheegin baa dulwajhayn maxaan ka wadaa yani yafcaluna ku imaanaya si kale oo yafcilu ah oo aan miisaankii qiyaaska ahaynahee ku imaanaya marka hadday yafcalu ku yimaadaan waa qiyaas hadday yafcilu ku yimaadaanna waa shaad marka kaas shiikhu wuxuu ka sheegi doonaa sagaal xabo maxaa haray sagaal markii laga jaro maxaa haray afar sooma harin intaana ma garanaysaa waa ku dari doonnaa annagaa ku darayna saddex sagaalka shiikhu sheegaba fiiri waftax kordhig mawdica alkasri booskii hoosdhiga filmabniyi mudaarici laga dhisay min facila min wasni facil laga dhisay wajhaani laba weji ayaa fiihi filmudaarici ku sugnaaday fiihida mudaaric u celinaysa wajhaani laba weji ayaa fiihi filmudaarici ku sugnaaday mudaaricii min ixsib ixsib xaggeeda laga keenayey mudaaricii ixsib xaggeeda laga keenayey yaa maxaa ku sugnaaday laba weji yacnii ixsib wajhaani laba weji ayaa fiihi filmudaarici ku sugnaaday mudaaricii hee min ixsib waa umale xaggeeda laga keenayey umale xaggeeda laga keenayey macnuhu muxuu yahay ficilka xasiba markii mudaac laga dhigayo laba siyaabood baa kugu sugaanaysa inaad tiraahdo xaasiibaa yaxsabu qiyaas mishaad qiyaas xaasiba yaxsibu shaad labadaasaa kugu sugan buu ku yidhi xasibada min ixsib waad u malaysa xaggeeda ka imaanayey maca waqirta waad buuxsantay la jirankeeda xaggeeda ka imaanayey waa xirta waad hurtay la jirankeeda ka imaanaya xaggeeda incim nicmayso xaggeeda ka imaanayay ba'ista waad baasaysatay xaggeeda ka imaanayay ya'ista waad quusatay xaggeeda ka imaanayay awlih wareer xaggeeda ka imaanayay yabisa wuuhee wuuhee wuu angeegay xaggeeda ka imaanayey wahila wuu fulayooba xaggeeda ka imaanayay wajhaani laba waje ayaa fiihi fi mudaarici ku sugnaaday mudaaricii min ixsib waad u malaysa xaggeeda ka imaanaya maca waqirta waqirta la jirankeeda xaggeeda ka imaanayay waqirta waa buuxsanta yani xiqda waxaan ka wadaa waqirta haydan caraa kaa buuxsan halkaasaa maraysa car marka waqirta asalkeedu muxuu ahaa waqira weeye ta'da ka jar waqira waqira faacila soo ma'an labadii miisaan saar kii asalkaa hukeen yafcalu hukeen yow yafcalu halkaa markay marayso shaadka ay tahay yowqiru marayso waxaan leenahay hamsadaas wowdaasi maxay dhex dhacda ya kordhigan iyo qayn hee hoosdhigan kordhig iyo hoosdhig bay dhex dhacday soo maahan qaacidaa marka timaaday kullu mudaaricin mudaaric walba ulaaثiyin oo saddex xaraf ka yimi ulaaثiya mabduu'in bilwaawi oo waaw lagu bilaabo yaa idaa kaana maksuuran markuu hoos dhigan yahay fi lmudaarici xilliga mudaarica fa ina alwaawa tuxdafu wowda waa la jaraya hadda fiiri waqira maxaan yowqiru soomaan yowqiru wowdaas ficil mudaarac ee ku jidha asalkeeduna wabuu ahaa haddana waxay dhexdhacday kordhig iyo hoosdhig marka waxaan leenahay wowda meesha ka saara oo maxaa meesha wowda oga saaraysaa liannahaa waqacat bayna caduwatayha laba cadow ay leedahay bay dhexdhacda oo maxay taleeda dhexdhacday kordhig iyo hoosdhig ayay hee dhexdhacday baan leenahay sidaa daraaddeed istufqilat ilwaaw wowda waa hee waa la culaysashaday culays baa laga soo qaaday wowdii asaakin ee reebneedoo bayna yaa'in maftuuxatin yaa kordhigan iyo wa kasrin laasime dhexdhacaysay soo uruuri warka yowqiru waxay dhexdhacday ya kordhigan iyo hoosdhig soo maah wowdaas waa la tuurayaa sabab haddii la weydiiyo waxaa dhahaysaa waqacat bayna caduwatayaha laba cadow dhex gashay oo kordhig iyo hoosdhiga warkaa waa ku dhacay soo maah ayib marka yowqiri wowda tuur maxaa soo baxay markaas mid kastoo wow lagu bilaabo marka lahoosdhiga wow waa laga jaraya qaacida la isticmaalayo wuxuu yidhi waxirta waad hurtay waad hurtay yani xaasinimaa la hurtay oo qalbiga ku buuxisa wey waxira haye keen qiyaasa keen yow qow qiyaaska yow xaru soo hayeshaadkiina haye yow xiru wowga maxaa samaynaa kajar haye baa soo baassoma jeedaan wayba wada u tuurtay liannahaa waqacat bayna hee caduwatayha laba cadow baa dhexda u gashay bahashu nooca ku xiga incim waa nacima nacima wey incam nicmayso incim hadda sidiibu u keenay shaadki buu keenay incim nicmayso haye nacima wuhaa nacima calaa wasni facila haye qiyaas ku keen yancamu shaadkan ku keen yancimu ayadoo wax la bedlmkul waa wada caafimaad baa'iisa haye keen qiyaas ku keen yay baasu shaadkiina yay hoos dhigdee biisu wakaa yaista waad quusatay haye qiyaasa ku keen yay asu shaadkiina yaayi iiso wax la tuurayana male aye awlih weli hawe wuu wareera yani dadku jeclaabaa waxaa ku yimaada hawl iyo musiiba iyo dhibo marka muruga darteed buu la wareeray wey weliha haye weliha qiyaasa keen yow lahu shaadkii keen yow lihu kadib maxaa samaynaysaa wowda wowda maxaan ku samaynaynaa meesha waa laga tuuraya markaa ka soo baxaya yelihumarka yelihu miisaan saar yaa ficiilu maxaa meesha wowbaa ku jira li'anna asluhaa hee yawlihu baa leedahay maxaa asalkeeda yowlihu ah oo yafcilu ah warkaa waa ku dhacay soomaa waaya waaya yabisa hayeh yaybasu yaybisu hayeh tan ku xigta wahila yawhalu turtuur oo asalka ii keen caafimaad qabta marka weliha yowhalu yahilsoma jeedidhamala ku celino mara wajhayn laba weji ayaa fi lmudaarici ku sugnaaday mudaaricii min ixsib min isib xaggeeda ka imaanaya maca waqirta la jirankeeda xaggeeda ka imaanayay waad hurtay waa buuxsantay waxirta waad hurta xaggeeda ka imaanaya incim nicmaysa xaggeeda ka imaanayay yabista baista wa baista ama maca baista waa keeni kartaa baista maca baista la jirankeeda ka imaanaya xaggeeda yaista maca yaista waa quusata la jirankeeda ka imaanayay aw lihwareer hee la jirankeeda ka imaanaya yabisa maca yabisa wuu angeegay la jirankeeda ka imaanayay waalhiila wuu fulayoobay xaggeeda ka imaanay weyaan sagaal soo macan waxaan ku daraynaa marka afar xaba waxaan leenahay ii sheeg wuxuu waaliqa baa ku daraysa waaliqa alkalbu ayigii baa carabeeye carab buu buuhee ka buuxiyo wey waliqa alkalbu waliqa haye waliqa suma haysaan haye maxaa ku xiga waliqa haye mudaaric ka dhig asalka keen asalka yawlaqu soomaan haye qiyaaski wey shaad ku keen yawliqu kadibna yaliiqu soomaan yaliiqu lkalbu ah, waa carabka inuu la galo haye waabiqa baa ku xigta xadarooyin sheekh la yidhahdaa ku daray waa biqa waa uu halaagsame wey waa biqa haye qiyaas u keen yaw qiyaaska yaw baqu shaadkiina yaw biqu waxaa ku keentaa haddana waximat ilmar'atu waximat waximat ilmar'atu dumarku markay yihiin ma garanaysaa xaamirada ay ay walacaan baa waxima laya waximat ilmar'atu islaantiiba waxbay iska jeclaanayaan moogta waximatilmar'a marka way jeclaatay ama way caashaqday oo kale wey waximat haye waxima yowxamu iyo yaximu soomaan yaximu asalkeed waxaa weeye yowximu wakaab xagga marka waxaan ku geynay sagaalkii ahaa wadulwajhaynku kitaabku sheegay walaa saddex lacibay ku dareen culimmada qaar baa khaalowey shiikhlagaa ku darayo laciba wuxuu yidhi laciba yalcabuna waa la dhahaa yalcibuna hee waan afar somaa marka afar balaasnayn kam saddex iyo tobankaas saddex iyo tobankaas ayaa shaad ka noqday dulwajhayn la yidhaahdo miisaankii ahaa facila yaf calu ahaa warkaa waa ku dhacay soomaa waaya halkaan muxuu jignaa hada bilahi towfiiq wsala allah wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin